في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كبيرا أما بعد mowduuceenna maanta waxa weeye aladabu maca allahi tacaala ilaahay subxaanah wa tacaala ilaahay ina abuuray ee boqorka ahaa ee weynaa marnaba ma dhadhoweyn karno mana dhammayn karno xaqa uu inagu leeyahay laakiin wax ka mida baynu isaga sheegaynaa aadaabta wanaagsan ee sharcigiisa aynu ka helay aynu ilaahay ku weynayn karno subxaanahu wa tacaala muxuu xaqu inoogu yeeshay muxuu inaga mudan yahay aadaabtaa qaar ka mid a ta u horeysaa waxa weeye cadamulishraaki billaahi subxaanah inaan ilaahay cid kale la gelinin qofka muslimka yacbud اllah walaa yushriku bihi axada xuquuqda markuu ilaahay ka warramayo cid waliba ay leedahay xaqa uu soo horreysiiyaa waa xaqiisa wacbudu اllaha walaa tushrikuu bihi shay-a ilaahay caabudo cid kale ha la caabudina keligii caabuda aad buu uga cadhoodaa in cid kale la berbergeliyo subxaanahu wa tacaala xadiid saxiixa wuxuu nebigu inoogu sheegay calayhi الsalaatu wasalaam inuu ilaahay yidhi ana aqna shurakaa'i can ishirk anigu waxaan ahay dadka wax la wadaajiyo ka ugu qanisan haddii cidun wax la isugu daro anaa ugu qanisan buu ilaahay ku yidhi xadiidka isaga xadiidulqudsiga ah waayo aniga iyo ciddii wax laysugu isugu kaayo daray waan uga tagaa un anugu ma yaqaano ilaahay nin geeliisii la qaaday faladhagol ma yaqaano ku qabso ku qadi mayside laakiin haddii isaga iyo cid kale wax la isugu daro taraktuhu wa shirka qofkaa kalu uga tegaya wax baahiyo ma jira ilaahay subxaanahu watacaala sidaa daraaddeed ayaa mar walba ay tahay cibaadadeenna inaynu barax tirno inu saafi ka dhigno aad buu ilaahay ugu aayaadka ka warramaya shirkiga iyo gaalnimadu ilaahay diidayo aad bay u badan yihin waxyaabaha ilaahay uu xaqi noogu leeyahay waxaa ka mid ah ikhlaasu lcibaadati lilaah kolkaynu caqiidadeenna iyo waxaynu rumaysanna ilaahay saafi uga dhigno ee qalbigeennu keligii uu ku jahaysan yahay waxaa lagama maarmaana cibaadadaynu ilaahay caabudayno iyaduna inay saafi tahay cibaadaduna dee way noocyo badanta oo noloshaada gebigeedaad cibaado ka dhigi kartaa xata almubaaxaat xataa wixii mubaax ahaa marka ikhlaaskuna waa shay-un asaasiyu liqabuuli اlacmaal camalada marka la aqbalayo gundhig buu yahay gundhig waa seeskaa guriga loo dhigoo kale sidaa daraaddeed baa aanu ilaahay aqbalaynin min alcamali ilaa maa kaana khaalisan liwajhi camalka isaga keligii u gooni unbuu aqbalaa marka waxyaabaha camalada dadka ka fasaadiya ka khariba waxaa ka mid ah istusnimada iyo isbaqashiinta iyo anna waykan iyo is-aragsiinta macnaheedu waxa weeye qofkani ilaahay iskama dhisaya dadku iska dhisaya marka rasuulku wuxuu leeyahy salى اllahu عalayhi wasalam ina akhwafa maa akhaafu calىa ummatii ashirku اlasr ummaddayda waxyaabahan mustaqbalka uga cabsanaya waxaa ka mid ah waxaa loo yaqaana gaalnimada yar markii la weydiiyeyna wuxuu ihi asumcatu wariyaa gaalnimada yaraan idiin sheegayaa waa istusnimada iyo ismaqashiinta sidaa daraaddeed ayaa dadkii salafkeennii wanaagsanaa ee cibaadadu dhadhanka iyo macaanka ay u lahayd waxay aada ugu dadaali jireen camalkooda inay qariyaan camalkoodu inuu u qarsoonaado waayo cid quray ula jeedaan dadka kale waxba kama gelinba markaa qof kastoo ilaahay qalbigiisa uu ku wen yahay muhimmad iyo macno ma siinayo inay dadku ararkaan aakhiru zamaankana waa adiga arkayoo qofku markuu wax bixinaya in la jecel in la tilmaamaa jecel yahay markuu wax qabto haddii magaciisa la sheegi waayo yaqdab wuu cadhoonayaa wa haadaa saxiix alla wuxuu ihi isagoo arrintan ka warramaya faman kaana yarjuu liqaaءa rabbi falyacmal camala صaalixا walaa yushrik bicibaadati rabbihi axada qofka rajaynaya ee rumaysan la kulanka ilaahay aakhiro faman kaana yarjuu liqaaءa rabbi fi اlaakhira inuu ilaahay aakhiradiisa soo hortaagayo qofka rumaysanin falyacmal camala صaalixا camala khaalisa waaswab siday ku fasireen aimadu camal sawaabahoo shareecada nebiga waafaqsan calayhi salaatu wasalaam khaalisa ah, saafi ah. labadaa shardi aayaddu xambaarsanta falyacmal camalan saalixa waa camal saalixa ah bimacnaa muwaafiq lishariicati rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam walaa yushrik bicibaadati rabbihi axad iyaduna waxay tilmaamaysaa ikhlaaskii labadaa arrimood mid waxa laga waayay qofka jaahilka ah midna waxa laga waayay qofka munaafiq ah qofka munaafiqi waaba laga yaabaa inuu garanayo diintii laakiin daacad baanu noqonayn camalkiisu waidaa qaamuu ila salaati qaamuu kusaala yuraa'uuna annaas dadka inay istusiyaan baa ku weyn qofka jaahilkiina waaba laga yaabaa inuu daacad yahaye laakiin diintii barbar marsan yahay oo aqoon baanuu lahayn diintii marka labada shardi ee cibaadada aqbalkeeda asaasigoaba aayaddan suuratulkahfi aakhirkeeda ayaa ilaahay uu ku tilmaamay subxaanahu wa tacaala waxyaabaha ilaahay lagaga edabsanaya waxaa ka mid ah muraaqabat ullah muraaqabat ullah faallaahu subxaanahu muطalicun khalqi khalqigiisao dhan ilaahay wuu eegayaa wuu arkayaa yaraana wayusmicunaa wayaclamu maa fii anfusina wuu ina arkayaa wuu ina maqlayaa wuxuu og yahay qalbigeenna wallaahu yaxuulu bayna almari wa qalbi ilaahay qofkiiyo qalbigiisu ku kala dhex jiraa maxaa yeelay de qalbiga isagaaba abuurayba qalbiga yaa hagaya hogaaminaya dee ilaahay subxaanahu wa tacaala sidaa daraaddeed qofka muminkahi ah mar walba wuxuu dareensan yahay inuu ilaahay arkayo oo uu eegayo oo uu dhow yahay oo aanu ka maqnayn nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam ummaddan markuu rabaynayay ee ilaahay uu ku xidhaya subxaana wa tacaala mucallim waxa uu ka dhigay ixsaankii an tacbud allaha kaannaka taraahu fain lam takun taraahu fainahu yaraak ilaahay u caabud sidaad arkayso o kale bal ilaahay weynaa odisha ku hayse ka war sidaa waa inaad u caabudda haddii aanad dare heerkaa gaadhsiisnayna ogow inuu isagu ku arkayo marka adigoo ilaahay caabudaya oo og inuu ku eegayo dee xawilnaan maysid macnaha bixi maysidoo meel kale meelaha iska egeegi maysidoo bakhaarkii ka fikiri maysidoo goraa faatixo akhriday waxaasi maya ilaahay baad usoo jeedaa wuu ku arkayaabaad baad adiga kaa qarsoon laakiin isagaa ku eegaya ka xishood ha ka sii jeedsana ilaahay oo hortaaganta subxaana wa tacaala marka waxay culimmadu tilmaamaan shay loo yaqaano wasaa'ilu lmuraaqaba waa inaad ogaataa indhaha ku eegaya ee yowma min alayaam kabaradoodu intay ku qabatay kadib lagugu soo dallici doonay dib dib loo soo celin doonaa dadku had iyo jeer hadda casrigan aynu joogno waxaa la isticmaalaa waxaa la yidhaahdo riqaaba almuraaqaba fi اطariiq waddada ayaa kabarada lagu xidhaa darawalku isku si uma socdo markuu og yahay dariiqaasi inuu muraaqab biraadaar uu yahay mid kabarada ku xidhan yihiin oo qofka socodkiisa eegaya inta uu inuu khilaaf sameeyey kale marka aad bay u dheereeyaan ay ogyihiin kabarada inaanay meeshan ku xidhnayn darawaliintu markay ogiyiin dariiqa in kabarada ku xidhan ina aayar bay socdaa wax jiro wey markaa qofka ogsoon in kabaradii ilaahay ahayso ah dee ma faas ma noqonayo foolxumana ma keenayo wasaa'il lmuraaqaba waxyaabaha ku eegaya waxaa ka mida kowkaa caynu ilaahay ishiisa subxaana wa tacaala yaclamu khaa'inata alacyuni wamaa tukfi suduur wuxuu eegayaa ilaahay isha wax khiyaamaynaysa iyo laabta waxay qarinayso yaclamu khaa'inaة اlacyuni wamaa tukfi الsuduur u fiirso haddaad isha wax ku eegeysa dadka kale aanay ku arkan yaa ku arkaya ilaahay subxaana wa tacaala gabadhu nin bay hoosta ka eegeysa ninkuna gabadh buu hoosta ka eegaya wax ilaahay u xaaraantinimeebaad isha ku eegeysa dadkoon ku arkaynin ilaahay baa arkaya laakiin soomaalidu waxay idhahdeen isha dabana uunka arkaya uurka dabana ilaahay labadaba isagu ogyahay isha iyo uurka qofka labadaba dabaya ilaahay baa ogsoon yaclamu khaainaة اlacyuni wamaa tukfi suduur laabtu waa uurkii dee marka isha iyo uurkaaga waa isugu mid isaga ma jiro ilaa hadda jihaas ka soo warama ama qalab bani aadamku sameeyeenoo ka soo warama qofka laabtiisu waxay ku sheekaynayso laabtiisu waxa ay ku sheekaynaysa iyo go-aamadu qaadanaya isla sheekaysiga gudihiisa haddii adduunyadu maanta ay ka soo warrami lahayd dowlado badan baa carabka cirka la gaarhi laha oo sirdoonka oo sirdoonka maad arag qarashaad u badan baa ku baxa sirdoonka marka haddii qalab la isku wada xidhiidho haddii wax la isu diro way soo helaan laakiin labada qofa intay isu yimaadaan wada hadlee faqa ama qofku waxa uu qalbigiisa ku jira ma soo ogaan karaan labada qofna de way ka qarsadeen qofka laabtiisa wa ku jiraana waa wax sii qarsooni badan ba qalab intoo lagu xidho ka soo warramaya ma jira ilahay un godkiisu ka warramaya subxaana wa tacaala marka wasaa'il lmuraaqaba kow waxaa kaa cayn ullah waxaa ku xiga cayn lmalaa'ika ishii malaa'igta keligeen ma yihin isagoo saa ilaahay inoo ogsoon haddana si uu markhaatiyada u badiyo wuxuu inagu lamaaneeyaa col dhan oo waxna inaga qoraya waxna inaga ina eegaya oo camalkeenoo dhan rikoord garaynaya o sugaya waa cayn lmalaa'ika maa ylfidu min qowli ilaa ladayhi raqiib catiid inooma qarinin ilaahay isagoo cadaaladiisa iyo wanaaggiisa iyo ixsaankiisa inagula dadaalaya wuxuu keligiin may hidine qofku wuxuu ku dhawaaqaya iyo wuxuu samaynayaba raqiibun catiid ladayhi raqiibun catiid mid tirinaya oo eegaya waxayn waa ismigii baynu sharxaynaa alraqiib wاlriqaaba wاlmuraaqaba ogow inuu ilaahay raqiib yahay riqaabadiisuna ku saaran tahay adiguna feejignow marka raqiibun catiid ilaaliyo tirinayo ka sokeeya ilaahay malaa'igtiisa abayshoodu ina saaranta waxa saddexaad oo aada ogaataa si aad ilaahay uga edabsato in riqaabadiisu ay ku saaranto kabaradiisu ay kugu xidhan tahay xubnaheenna yaba waa cajiib waa xubnahaada xubnihii ayaa laftigoodu kabarada leh oo ay ku haysaa kabaradooda ilaahay baa ka warramay aakhiro xubnahaasi siday ugu markhaati kacayaana wuxuu hi yowma alyowma nakhtimu calaa afwaahi alyowma nakhtimu calaa afwaahihim watukallimunaa aydiihim watashhadu arjuluhum bima kaanuu yagsibuun maanta buu ilahay maalma iskuma jiraana maantao qiyaamaha qofka waxaa la xidhayaa afkiisii iyo adimadiisii iyo gacmihiisii iyo xubnihiisii baa la xidhayaa nakhtimu calaa afwaahim dheh afkoodii baa la xidhayaa waxaa nala hadlayaa xubnihii gacmihii cagii baa hadlaya intoo afkii la joojiyo nagnag lahaa ee beenta sheegaya ayaa waxaa hadlaya xubnihii baa hadlaya gacmihii way hadleen cagihii way hadleen xubin waliba wixii uu qabtay buu hadlay kabarad buu ilaahay ku xidhay markaasuu soo dallacayaao wuxuu leeyahy anigu waxaasaan sameeyey hebel waxaasuu igu sameeyey hebel waxaasuu igu sameeyey markaa afkii baa dib u hadlaya wuxuu odhanaya fabucda wasuxqa lakun facan kuna kuntu unaadir allah idin halaago waabaan idin difaacayey anigoo idin difaacaya idinkuna isku markhaati kacdeen dee aan wada halaagsanoo naarta wada galno arrintaas waa arrin adag weeye marka heerkaa uu qofku og yahay dee xaaraan ku samayn maayo xubnihiisiiyo indhihiisiiyo ma u isticmaalaya xaraam waxaa iyadana aada dareemi doontaa inay riqaabada iyo ilaalinta ku jirta annafsu lawaama nafta canaanta badan oon ilaahay caasiyaynin subxaanahu watacaala qofka markii naftiisu lawaamo tahay iyadana riqaabada ilaalintay ku jirtaa bal si aynu ugu soo dhowaano tusaalayaasha almihaalu juz yudkaru liidaaxi اlqaacida baa la idhaha tusaaluhu waxa weeyaan warka la isu sheegayo wax sii caddeeye eh waxaynu soo qaadan doonaa dhowr qiso oo ka warramaya dadka dareemay inuu ilaahay ilaalinayo subxaana wa tacaala oo waajibka ilaalintaa ilaahay u fulinaya oo xaaraanta ilaalintaa ilaahay u ilaalinaya uga tegaya qisada horreysa waxay dhex martay nin reer biyiya iyo asxaabigii la odhan jiray cabdullaahi ibna cumar radia allaahu canhum waardaahum cabdilaahi asxaabtiisuu la socdayo kaana yasiiru fi saxraa saxraha madiine ka shisheeyuu soconayay wuxuu ku soo baxay isagiiyo saaxiibadii iyaga oo meel iska fadhiya ayaa nin dhalinyaro ah oo ari la jooga ayaa ku soo baxay cabdilaahi iyo saaxiibadiisii oo qadaynaya oo meel wax ku cunaya waa deeqsinimadii asxaabtu ay lahaayeen fadacaahu ibnu cumar ila acaam wa qaala lahu haluma ya raaci haluma faashib min hadihi sufrati acaam sufra acaam war kaalay nala cun bui raashinka cabdillahi bn cumar baa yihi kaalay ader nala cun raashinka saasay gobonnimadu tahayoo qofku marka uu wax cunayo dadka agtiisa jooga il iyo inkaar iyo aafaba way jirtaa iyo edabdarabe inuu ku ag cunaa sax ma aha markaasaa wuxuu hi kaalay oo nala cun ninkii ariga la joogay wuxuuhi waan soomana ibnu cumar baa la yaabayoo wuxuu uhi atasuumu fii mili hada اlyowm shadiidi xab ma maantay sidan u kulushahay xaraaraddu ayaad sooman tahay buu welibana wa anta fii hadihi اljibaali tarca hadihi اlganam adigoo weliba arina la jooga ma ari jir baa ta buuraraydan jooga saxaraagan ku nool weliba sooman ninkaa isaga ahi wuxuu ihi ha saasaan ku soomanahay ibnu cumar baa wuxuu doonaa an yakhtabira amaanatahu wataqwaa wuxuu doonay bal inuu ninkan isaga ah waxaan uu sheegayaa ka dhab yahay inuu sii tijaabiyo oo alla kacabsigiisa iyo ammaanadiisa uu eego markaasaa wuxuu uhi fahal laka an tabiicanaa shaatan min hanamika haadihi fanucطiyaka amanaha wanucطiyaka min laxmiha fatuftir calayha bal ka waran arigan aad wadato haddaad mid naga iibsoonu lacag ku siino welibana markaanu qalana hilibkiisa aan wax kaa siino oo hilibkaa galabta aad ku afurto intaasuu sheegay faqaala اlgulaamu inahaa laysat lii inahaa hanamu sayidi ninkii yaraa wuxuu ihi arigan anigu melihi ninka sayidkayga ahee madaxdayda abaaleh waa ammaano ummadeed qaala bnu cumar qul lahu akalaha diib cabdillahi bnu cumar wuxuu yihi waxaad ku tidhaahdaa dee bahalkii yeyga ha la ayaa cunay maanta neefkii caynka ahaa uu ka shubay bahal baa cunay un iska dhe si dhu yar wuu sii wuu sii eegayaa bal iimaankiisa faqadiba الraaci wاbtacada canhu wahuwa yarfacu usbucahu ilى الsamaaءi wayaquulu faأyna اllah markaa inankii yaraa intuu ka durkay ibnu cumar ayuu sidhi kani wuu ku ibtilaynaya malaha oo dabeetana wuxuu uhi faأyna اllah ilaahay xagguu jiraa ilaahay miyuu maqan yahay haddii sayidkayga aanu i arkaynin ilaahay miyaanu i arkaynin buui ibnu cumar wuxuu bilaabay markaa inuu ereygaa ku celceliyo fadala ibnu cumar yuradidu maquulata araaci faayna allah faayna allah wayabki wayabki markaa intuu ilmeeyeba ibnu cumar wuxuu leeyahay ereygii buu ku celceliyay ilaahay xagguu jiraa ilaahay xagguu jiraa markuu madiine soo galay ayaa wuxuu baadi doonay ninkii xoolahan iska lahaa iyo addoonka wuu soo helay kadibna wuu la hadla wuxuu hi hadday kula wanaagsan tahay arigaaga halkaa jooga waan jecelahaye isagiiyo addoonkaba maad iga iibin ha waan kaa iibinayaa lacag wanaagsanna wuu dhigay arigii iyo wuxuu ka iibsaday addoonkiiyo wada socda ilaa ninkan looma kala qaadi karoo haddii la idhaahdo addoonka iga iibina wuxuu odhanaya arigaa dayacmaya haddii la idhaahdo ariga keligii iibina addoonku xagguu soo harayaa buu leeyahy marka ninkan waxa dan u ah labadan iswata in laga iibsado labadiiba wuu ka iibsaday cabdillaahi bnu cumar markaasuu xoreeyey ninkii addoonka ahaa intuu ujeeda intaasi ahayda wuxuu ninkani kuma fiicna inuu addoon sii noqdo bani aadam waxba u shaqaynayna ilaahiisa xora ah ha u ahaaday abaalgudkii alla kacabsigu ugu abaalguday sidaasibaa markaa runtii aada arki karaysaa in dadka qaarkood marka iimaanka uu biyo dhigo meel kasta ha joogaan mi iyo magaaloba eh adaabta ilaahay ka ka edabsanayaan mid aada u cajiiba wey hadday dhacdaba qofku inuu is idhaahdo ilaahay baad ka qarsoomaysa subxaana wa tacaala waa fashilan yahay haddaad imika qofku is idhaahdo waxaa iska samee ilaahay kuma arkayo oo uu ku dhiirado oo uu fuliyo fashilaadda ilaahay ka eg ilaahay baa fashilinaya soomaalidu waxay idhahdeen ma hungowdo daacadi meelun buu ilaahay ka kabi doonaa waxay idhahdeen sirmaqabe ilaahay baa u sahanaa isagu khaain ma aha laakiin ilaahay unbaa sahan u diraya waa waa waxay soo tijaabiyeen qiso kale oo iyadana aynu kusii caddaynayno taa aynu sheegnay oo ah qofku haddii uu is idhaahdo raadaarkii ilaahay kuma hayo wuu hayaayoo dadku ilaahay tusayaa waxaa jiray waktigii rasuulka salى اllahu alayhi wasalam qisada sanadkeedu qolyaha qaarkood daciif bay ku sheegaan laakiin sida saxdaah waxa weya inay xasan tahay oo heerkii lagu daliishan karayay ay gaadhay qisadu qisatu bani ubayriq baa la idhaha fii cilmi tafsiir waa qiso macruufa oo culamada tafsiirkuna maraajicda waaweyn markay sharxayaan aayaadka suuraة الnisaa boqol iyo shan meelaha iyo inta sideeddaa aayadooda wada socda marka sharxayaan bay qisadaas soo qaataan oad ka heli karaysaa qisadaas waxay ahayd niman baa jiray reer ansaareed oo reer madiine ah ilmaa ubayriq baa la odhan jiray magacyadoodu saddex isku eg bay ahaanoo bishri bushayr mubashir saddexdaa magacaa isu eg bay lahaayeen mid ka midoo bushayrka la odhan jiray bashiirna waa la idhaahay uu iska kadeednaa intuu gabayatiriyo asxaabta ku caayaaba odhan jiray nin baa yidhi khadiyaan baa laga joogay habeenkii dambe guri asxaabi rifaaca la odhan jiray guri uu lahaa ayay xadeen qisada way dheereede waa soo gaabinaynaaye waxay ka qaateen raashin iyo hub nin yuhuudi ah ayay u xambaariyeen oo waxay markii iyagii la qabsaday bay dhaha war annaga ha nagu warwareegine yuhuudigaasaa wixii nii qaatay kadibna ehm, ninkaasiibaa ay eedeeyeen qoladii waxaday ninkii baa la tuhmay inkastoo la xukumin waa tuhmaadii xaggiisa jeesatay asxaabigii rifaacana wuuba iskaga hadhayba hubkii raashinkii laga xaday laakiin ilaahay subxaana wa tacaala aayaad buu soo dejiyey uu ninkaa yahuudigaana ku beri yeelayo isla markaana munaafiqiina uu ku eedaynayo iyo ciddii u yaro janjeersatayba nebigii asxaabtii cid walba waa loo digay sidaasaana qisadii ay ku fashilantayoo markii dambe lagu ogaaday cidda waxada inuu ahaa ninkii bashiir la odhan jiray qur-aankani markuu soo degu firdhaday maka iyo xaggaas u cararay gabarh buu marti u noqday iyadiina iyadiina waxaa u gabiyay xasaan binu haabit tiina way sii eriday daaif buu ku dhintoo guri ku dumay markii dambe inkaartaasi ay ku dhacday ninkii ilaahay riqaabadiisa iska eegi waayey halkaasuu ku baabaayo uu ku dhintay walaa takun lilkhaainiina khasiiman waa dhowr ayadooda isku xiga dee ha u doodi qof khaain ah. walaa tujaadil can aladiina yakhtaanuuna anfusahum ha u doodin mar kalaa lagu celiyey kuwa naftooda khiyaamaynaya yastakfuuna min allahi walaa yastakfuuna min annaasi walaa yastakfuuna min allah wahuwa macahu id yubayituuna maa laa yardaa min alqowl dadka iska qarinayaan laakiin ilaahay iskama qarinaya subxaana wa tacaala bal canaan ka dhacay sideedda aayadooda isku xigaa mawduucaasay ka hadleen marka way dhacdaa dadka qaarkood intay cid dilaan intay cid dhacaan inay wa inay akhribaan kadibna ay doonaan inay haddana beri noqdaan ilaahay baa saa u fashilinaya tusaalayaasha haddii aynu sii wadno wakhtigan kolley gaalada iyo shaydaanka iyo tiknolojiyadooda iyo isxambaarkaas dadku aada ugu jahaysan yahay waxaa ka mid ah maatida iyo dumarka bal dumarku iyaguna siday u dareemi jireen inuu ilaahay uhelinayo eegayo qisooyin baynu soo qaadan doonaa waxaa jirtay wakhtigii cumar ibn khadaab radia allaahu canh kormeer buu samayn jiray cumar magaalada madiinuu dhex wareegi jiray wuxuu u socdaa xaqiiqa raadin iyo ukuurgal wuxuu doonayaa bal cidda dhiban iyo cidda cabanaysa inuu isagu soo taabto oo aan cidiba uga warraminba isagoo guri abeen u dhow dee guryuhuna filooyinkan dayrka ku wareegsane ma ahayne waa buul yar oo gudaha laga maqlayo debadda laga maqlayo wax gudaha laga odhanayo marka wuxuu maqlay gabadh gabay tirinayso waxay leedahay alaa alaa طaala haada اlaylu waswadda jaanibu waaraqanii anlaa khaliila ulaacibu fawallaahi lawla allaahu tukshaa cawaaqibu laxurika min hada sariiri jawaanibu waa gabay labadaa bayd ka mid yihiin caawa habeenku u dheeraaday bayti waxaana isoo jeediye waxaanan haysan saygaygii alla noolaan lahaa caawa aan hurdo la qaadan lahaa warlee cabsida ilaahay aan ka cabsanaya haddaanay jirin sariirtaasi caawa way ciyaari lahayd ama way dhaqdhaqaaqi lahayd oo nin baan ka sinaysan lahaa laakiin cabsida ilaahay iyo ishii ilaahay oo ihaysa ayaan arrinkaa u daynaya gurigii buu calaamadiyey markaa cumar subaxdii buu hi markaa gurigaa lasoo ogaado waa lasoo ogaaday mushkiladda ka jirta inay tahay gabadha ninkeediioo maqan oo ciidamada ku maqan markaa waraysi buu la yeeshay xaawalaydiio go-aan si uu u qaato oo mushkiladdan xalkeeda u gaadho ilaan haddii xaas ka mida ah xaasaska muslimiinta ay xumaato bulshadii oo dhan baa xumaanaysa markaa wuxuu uhi gabadhu ninkeeda intay ka samri kartaa waxay dhaahdeen bil bay ugu baahanaysa bisha labaadna baahidaa sii badanaysa bisha saddexaadna way ka sii yaraanaysaa bisha afraadna sabirkaaba ka dhammaanaya markaa wuxuu ihi haddaba muddo kooban buu qabto saddex bilood afar bilood muddo cayiman buu qabto wuxuu ihi ciidamada ha la soo kala bedela muddada muddadaa ay gabadhu ninkeeda aanay ka samri karayn markuu ciidanka ninku intaa in leeg ku maqnaadaha la soo celiyo cid kale ha bedesho go-aankaasuu qaato marka waxaa loo baahan yahay gabadha ninkeeda uu ka maqan yahay inay isha ilaahay ee iska egta subxaana wa tacaala ta aan in lahayno waa sidoo kale ixtiraamkiina ay ogaato ka dhaxeeyey iyadii ehelkeeda waxaa kaloo aynu tusaale usoo qaadanayna asxaabigii la odhan jiray nucmaan ibnu bashiir hooyadii ayaa la hadashay aabbihii bashiiroo waxay ku tidhi kayga nucmaan waxaan doonaya inaad ina wanaagsan weye wax siiso wuu siiyo addoon buu siiyey dib bay u shakideen markaa waxay tihi waxaan ka yaabayaa dee ori labaad baan ahaayo in malaha xinki iyo waxay qaadeene bal inuu inoo xalaal yahay in kale xaaraanunbaa inoogu darane iyo inuu ilaahay inoogu cadhoodee soo weydii nebiga qisada marar badan baa aragteen laakiin sababteeda u baahan lasii fahmo xaaskaa waxay tidhi bal soo weyd nebiga markhaati uga soo dhig iyadu markaa waxay uga jeedaa bal inuu nebigu diiro iyo inuu fasaxo waa laga yaabaa inaad mararka qaarkood marka qisada la fasirayo dadka qaarkood ay ku fasiraan ku adkee bay lahayd culimadu waxay leeyihin kusii adkee may lahayne iska hubi bay lahayd dee markii nebiga u geeyuu hi inankaygan waxaan siiye deeqdan ee ka markhaati haw nebigu waa kii soo celiyey ee mar haddaanaad carruurta wada siinin waa celis waa aqbashay taasay iska hubinaysa marka waa laga maarmaan ruuxa dumarkaa iyo dumarka la wada qabaa isii iyo idhiib e iyo intaydi meeday inaanay ku adkaysanine ay eegto horta waxaan ilaahay raalli maka yihi waxaan ma cadaaladdarra ma jawrbaa waxaanaad qaadanaysaa muxuu yahay qiso kale iyaduna waxay ka dhacday sacuudigay ahayd wakti fog may ahayn gabadh baa ninkeedii jeclay gabadh laakiin waxay diin lahoo aada wanaagsan gabadhaasi ninkeedii wuu guursaday waxay ogaatay inuu guursaday marka marada madaxa kumay duubanin sida dumar badani sameeyaan sameeyaanoo may hinaasine ninkii bay daba oo waxay soo ogaatay xaaskiisa labaad meesha uu galo shuqad halkaas bay ku ogaatay inuu xaasku galo soo waraysatay oo magaceediina way heshay aada bay u uheleegiin dumarkuna baabkaa isaga ah mar haddii la idhaa tubaa lagula qabaa layd bay ku shidaysaa way soo helaysa way iska aamustay markaa innaba waxay tidhi ninkaaga ha dhibin marnaba ha ka nixinin sidii bay kaga aamustay muddaa ka soo wareegtay markaa alla wuxuu qadaray inuu ninkeedii dhinto ama ninkii labada dumarhaa qabayba uu dhintay way fikirto waxay tidhi dhaxalka dee sideed meeloodoo meel baad leeday inta kale carruurtaa leh laakiin diin ahaan gabadhii lagula qabay baa meeshaa kula leh ila dumarka labada dumara marka ninkuu ka dhinto xoolaha sideed meeloodoo meel bay labadooda wada leeyihin soo maha umunkay wada leeyihin marka waxay tihi gabadhi kusoo doonan mayso oo inaad dilaysaabay moodi cid kalena kuma oga dee isagaaba qarsanayayba cid kalena ma oga marka adigoo qaadan kara umunkaasoo aan cidina kuugu imanayn soo ilaahay kuma arkaya subxaana wa tacaala iyadii bay raadisay markaa meeshii bay ugu tagtay way warwaraysatay waxay tihi soo heblaaye maad ahayn soo hebel kuma qabin sooma ogid inuu hebel dhintay haabay ti waan ogaha hadda waxaan kuu sheegayaabay tii dhaxalkii umunkii labadeennaa wada lahaa anuguna tii kale kaa weyneyd baan ahaye dee qaybtaadii baan kuu sidaa iyaduna mid ka sii cajiibsan bay noqotayoo ile dadka w dadka wanaagsani way isdoontaan waayibaatu ayibiin waxay tihi waxaan kuu sheegi lahaa walaal aad baad u mahadsan tahay wuuba ifurayba oo dhaxal kuma lihi marka waxaad yeelaysaa allah ku barakeeye iska qaado sidiiba iyadoo baraxan oo wixii uu xalaal u yahay oo qalbigeedii ku degay oo aan warwarsanayn ayay isaga soo noqotay waxeedii maalkeedii ku qaxwaysa iyaba waa tusaale tusaaley u tahay runtii dadka had iyo jeer isku dayaya inay iyagu dhiishoodii iyo haantooda keligood buuxsadaan inuu qofku cadaalada ilaaliyo waraca iyo xalaal mirashada ilaaliyo ilaahay kuma arkayo ilaahay soo kuma arkayo inuu ka duulo qiso kale oo waxaa soo warinaya ibnuljawsi alxaafid ibnuljawsi raximah اllah kitaabkiisa safwatu safwa waxa uu xusayaa nin reer miya isagoo baadiyaha jooga ayaa wuxuu habeen la noolaaday gabadh bay sarkeen way wada joogeen muddo gabadhii wuu jeclayste wuxu uhi heblaayoy caawa waxaan doonayaa inaan xumaan iska samayno maya bay tidho way diiday markii dambe uu la doodo wuxuu ihi maxaad u diidaysa laa laa yaraana ila alkawaakib xidigaha mooye cid kale inama arkaysee maxaa ku dhibay darbadeennaa xumaanta aynu iska ridanno aynu iska aamusto markaa waxay tidhi ereyga laga guntay wuxuu ahaa faqaalat in lam yaranaa axadu faayna almukawkib haddaanay kawaakibta mooye cid kale ayna arkayn kii kawaakibta abuuray waa mee ilaahay xidigahaad sheegaysa abuuray miyaanu isagu ina arkayn haddaanay xidigaha mooye cid kale ayna arkayn hadda kii xidigaha abuura ayna arkaya marka waxaynu uga jeednaa oo tusaalayaasha aynu soo qaadanaynaa dadka maanta jooga in badan baa ishooda iyo afkooda xaaraan ku wada weliba waxaan la iska arkay ee social mediaha iyo tifiyada iyo suuradaha iyo markaasaa xaaraanta dheguhuna ku daaleen indhuhuna ku daaleen afka laga hadlayaana uu ka daalay afka lagu cunayaana ku daalay marka waxaynu leenahay qisooyinkaasi aynu soo xusnay cibra iyo cida wax wax lagu qaato ayaa ugu filan dadka ah waaya haddii aynu sii wadno aadaabti ilaahay laga edabsanaya subxaanahu watacaala waxaa ka mid a aadaabta alisticaanaةu biاllaah in ilaahay aada garabsato oo la kaashado subxaanahu wa tacaala oo qofka muslimka ay tallaabo waluu qaadayo wuxuu ogsoon yahay inaanu ilaahay ka maarmayn awood kasta ha lahaado adduun kasta ha lahaado ruknigiisa iyo tiirka u weyn u cuskanayaa waa ilaahay qul illaahuma maalika اlmulki tuuti اlmulka man tashaa وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير أود ساس إلهي وقورت وإحنا لأنتي مدقاقة وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله قفك مركو النبي الله الله عليه الصلاة والسلام وحول الله هدي عد أن قرقار ويديسنا يس إلهي ويديس إياك نعبد وإياك نستعين هذه مالو والبا هذه والبا تاسين كل العلنين مركين تكنين waiyaaka nastaciin keligaa baanu gargaar kaa doonaynaa maxaad gargaar uga doonay uga doonaysaa de waanaad ka marka waxaad ogsoon tahay cid walba inuu kaaga dhow yahay ilaahay siyaabahaynu uga edabsanayna waxaa ka mid a maxabatullah inaynu jeclaano jacayl aan iska sheegasho ahayn jacayl aan afka un ahayn laakiin jacayl dhaba waladiina aamanuu ashaddu xuban lilaah ilaahay baa wuxu uhi mu'miniintu jacaylka ilaahooda jecel yihiin ayaa ka weyn oo ka mudakarsan jacaylka cid waliba sheeganaysa inay ilaahayda jecesha dad baa yidhaahda ilaahyaasha iyadaanu jecanna ka dhabmaa haddii la idhaa u dhinta way iska tagaan haddii la idhaa gaalka ilaahaaganaad jeceshahay u kaalayo u dhimo uma dhimanayo laakiin muminku ilaahiisa iyo amarkiisa uu dhimanaya waxaa ka mida markaas maxabatullah maxabadu waa maxabada loo yaqaano almaxabat اlikhtiyaariya maxabada doorashada aw almaxaba اlitibaaciya ee qofku uu naftiisa waxaan ku qasbay uu ku dirqi waxaa ka mida siyaabaha ilaahay aynu uga edabsanayna subxaana watacaala tacdiimu ma tacdiimu shacaa'iri diintiisu calaamooyinka waaweynay leedahay inaynu weyneyno waman yucadim shacaa'ir allahi fainaha min taqwa اlquluub waktiga qaaliga ah iyo goobaha muqadasaadka sida xarameynka oo kale iyo diinta ilaahay asalkeeda sida qur-aanka oo kale waxyaabahaasoo dhan maxaad u weyneyneysaa waxaad u weyneyneysaa ilaahay baad ku weyneyneysa subxana wataala ilahay baad ka edabsanaysa inaad kitaabka qur-aanka halkaa ku tuurto imika maxaa kuu diidaya waa kala duway buugga halkaas af carabiga ka qoranaya isaga waa kalaamkii ilaahay ilaahay baad ka edabsanaysa subxaana wa tacaala waxyaabaha aynu ilaahay kaga edabsanayna waxaa ka mid a alqadab ida tuhikat xurumaat inaynu cadhoonno marka ilaahay diintiisa iyo muqadasaadkiisa iyo waxyaabaha agtiisa xurmada kale marka lagu xadgudbo waa inaynu xanaaqno si ka badan sida aynu xanaaqna marka reeraheenna la taabto qofka haddii reerkooda imika halkaa la caayo cerkaasuu marayaa qowlaladuu ka xumbaynayaa bud buu soo qaadanayaa t v-ga iyo idaacaddo dhan wuu ka difaacayaa wuu ka hadlayaa marka ilaahay subxaana wa tacaala haddii diintiisa la caayo oo rasuulka la caayo sala allahu calayhi wasalam hadduu dhiidhii waayo oo uu damqan waayo maa ta'adab maca allah ilaahay kama edabsanin subxaana wa tacaala marka taasi qiiradaa qofka gelaysaa waxay sheegaysaa ilaahay oo qalbigiisa ku weyn waxaa ka mid a ah waxyaabaha muqadasaadka aan idhaahnay aladabu maca allah altawakulu cala allah inuu addoonku ilaahay tala saarto hadduu addoonku tallaabadu qaadayaba ilaahay tala saaran waayo ilaahay kamuu edabsinin laakiin wuxuu isu aaminsanya inuu yahay isku ilaneh isku filaneh waman watawakal cala alxayi aladii laa yamuut ilaaha aan dhibanaynin aan geeriyi ku imanayn ilaahaa tala saaro waman yatawakal cala allaahi fahuwa xasbu ina allaha baaligu amri ilaahay waan ku fillahay buu uhi qofka itala saarta waan ku fillahay marna garab iyo gaashaan iga waayi maayo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo dadka ku abaabulaya inay ilaahay tala saartaan wuxuu leeyay low annakum tawakkaluuna cala allaahi xaqa tawakulih larusiqtum kamaa tursaqu ayru tagduu khimaasan wataruuxu biaana xadiidkii saxiixaha haddaa ilaahay tala saara tala saaran lahaydeen oo arrimaa u dhiiban lahaydeen tala saarasho dhab ah wuxuu idiin arsaaqi lahaa siduu shimbiraha u arsaaqo u adiga arkayoo xayawaanadu intooda badan kayd ma leh shinida iyo aboorka iyo quraanjada iyo waxyaaba noocaasaa ah la tilmaamaa inay gebigoodaba kayd leeyihiin shimbirtani waxay kala haysaa buu nebigu leeyay subaxdii iyadoo gaajaysa galabtiina waxay imanaysaa iyadoo arsaaqadeedii ilaahay ka soo qaadatoo dharagsan saasunbu idiin arsaaqi lahaa macnaheedu maaha in sababta la iska daayo iyo shiqada iyo dhaqdhaqaaqa waayo shimbirtan uu nebigu inoo daliishaday dee may fadhiisanin buulkeediiska may fadhiin way shaqo tagtay ilaahay way tala saaratay laakiin shaqo tag bay samaysay marka adoo shaqo tegaya awooddaada ha cuskane ummad kale ha cuskane laakiin ilaahay cuska subxaana wa tacaala yaa rasaaq baad leedahay markaad kala hayso allaahumma baarik liummatii fii bukuuriha ilaahay ka laha ii barake ilaahay baad carabka saaraysaa marka ugu horreeyaba adigoo adkaartii guriga markaad ka baxayso si akhriyaya kolkaasu ayaad ilaahay ka edabsatay subxaana wa tacaala oo aanad weydaaranin waxaa ka mida siyaabahaaynu ilaahay uga edabsanayno alridaa biqadaa illaah wa inaynu aamino wuxuu qorsheeye iyo wuxuu qadaray inaynu ku qanacno oo wax kasta oo dhaca waxay ku dhib yaraan karaan markaad ilaahay xaggiisa eegto aad tidhaahdo wallaahi ilaahay kaama helin ilaahayna kuma dulmiin waxaanina wax ilowsan yahoo aanu ogeyn ma aha isagaa qadaray kuuna qorsheeyey adoon uurka hooyaba ka soo bixinba waabaad nasatayba culayskii ku fuuli lahaa iyo cidhiidhigiibaaba kaa degayba waxaad aaminsan tahay sidan ilaahay uu sheegay imtixaan inuu joogo u yaallo adduunyada qof balaayo hadday kaa maqanta kayrkaabay ku maqan hadday kayrkaa kaa ka maqan tahayna aday kugu maqanta alla wuxu uhi walanabluwannakum bishayin min alkhawfi wاljuuci wanaqsi min alamwaali wاlanfusi wاthamaraati wabashir الصaabiriin الذين إذا أصاaبتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راaجعون أuلئiكa عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأuلئiكa هم المهتدون waa sida ilaahay looga edebsado markay مuصiiبة dhacdo ilahay wuxuu leeya dadkii isagoo toos inoola hadlaya waan idin imtixaani doonaa oo waxaan idinku imtixaanaya cabsi iyo caydh iyo cudurro yimaada caruurtoo dhimata midhaha beerahoo ba'a xallaa waxaa soo balaayaabaan idinku ridaya idinku imtixaanaya laakiin dadka bushaareey dadka waxaad u bushaaraysaa kuwa sabra u ee markay musiibadu dhacda markay musiibadu dhacdo iyagoo ilaahay ka edabsanaya yidhaahda inna lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun macnaheedu maxay leedahay aayaddu ilaahay baaba iska kaayaleba marka horeba ila markay musiiba dhacda muxuu nebigu noo jideeyey in la idhaahdo inna lilaahi ma akhad walahu ma acطaa وkul شhayءi cindahu bأjri musamى ilaahay wuxuu leeyahy wuxuu qaatay isagaa leh wuxuu bixiyeyna isagaa leh wax walibana agtiisa wakti buu leeyahy wax isweydaartoo kala kacay ma jire ilaahay agtiisa arrimuhu sidii u socdaan uu ugu talagalay ee dadka hola yaabina markaa wax kastoo adduunyada kugu dhaca qofka ku dhaca sabra unu bushaare ee dikrigaana akhriya kuwaasaa waxay leeyihin buu ilaahay yidhi bashbash iyo barwaaqe iyo barhaaro waa nabadgelyo waa naxariis waa hanuun marka inta faraa badan dadka aan iimaanka lahayn maxay igu dhacday bay dhahaan waxan waxaasaan sameeyey ka hortagaasaan sameeyey kaasaan sameeyey bal ha la baaro waxani wuxuu ku dhacay maxay ku dhacday maxay ku dhacday waxani wax walba samaynaya waa u qaadan waagaas waa edab daro aladabu maca allah ilaahay in laga edabsado waxaa ka mida aadaabta alxalfu biاllaah laa bigayri in keligii lagu dhaarto oo aan cid kale lagu dhaaranin maxaa sababaya taa waxaa sababaya cidaad ku dhaarataa waa cidda agtaada ugu weyn ee ku xidhi karaysa ku joojinaysa cidda agtaada ugu weynina waa inay ilaahay noqotaa subxaana wa tacaala qofku shayga uu ku dhaaranaya waa waxa agtiisa ugu miisaan badan ee ugu qadarin badan ee aanu dhaafi karaynin kaasaa uu ku dhaartaa markaa ilaahay weeye kaasina qofka muuminka ah sidaa daraaddeed baa markuu wallaahi yidhaahdo been ka sheegi maayo wixii uu ka dhaartayna ku dhiiran maayo halkaasuu ku joogsanaya nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo adaabta ina baraya wuxuu ihi ina allaha yanhaakum an taxlifuu biaabaa'ikum man kaana xaalifan falyaxlif billaahi aw liyasmud xadiidkii saxeexeynka ilaahay wuxuu idiin diidayaa dadya ina aabbayaashin ku dhaarataan qofkii dhaaranaya ha ku dhaarta ilaahay haddii kale ha iska aamuso waxaan lagu ogolayn qoor iyo xalaale waxaan lagu ogolayn aabbaha iyo hooyada inaad ku dhaarata iyo walaalka iyo geeliina berigii hore soomaalida marka la idhaahdo wallaahi maruu iska mari jir laakiin haddii la idhaahdo xilaha iyo xoolahana raaci istaagi jir ma waxa weeya waa ti xilahaa furmaabay odhanaya ma wallaahiba waa ti xilahaagu furmaanbaa markaasuu istaagaya odhanaya maya waa marka macnaheedu waxa weeyaan in xiluhu ku weya oo xalfigiiyo dhaarta kaga weya ayay noqonaysa marka ma banaana dumarku inay hooyadood ku dhaartaan raggu inuu ku dhaarto may ama aamus ama ilaahay ku dhaar haddii dhaarta waktigeedii dhaaranayso adaabta waxaa ka mida walaalayaal qodobka koob iyo tobnaad shukrullaahi subxaanah adaabtaynu ilaahay ka edibsanayna waxaa ka mida inaynu umahadnaqno markuu waxina siiyo aynu umahadnaqaynaa markaasaynu nicmadii ilaahay waajibkeedii marinay ilaahay ka edebsanay inaguna waxay noo kordhayaan lain shakartum laaziidannakum walain kafartum ina cadaabi la shadiid karis xuniyana wax kula haddaad mahadnaqi weydo adaa calaf go-aya kuuma kordhin maayo ilaahay ciqaab buu kuu bedeli haddii aad mahadnaqdana waa laguu kordhin marka waxay culimmadii saalixiinta iyo zuhaaddu odhan jireen qofku haddii uu deeqda ilaahay uu siiyo ee uu ku farxayo hadduu ku mahadnaqi waayo yakuunu ka saariqi laha wuxuu noqonayaa qof xaday oo kale qof nicmadii xaday oo kale ayuu ka dhigan yahay lannahu waxaad ka xishootaa hadduu qof wax wanaagsanaad ku farxaysa ku siiyo inaad u mahadnaqi weydo waad ka xishootaa waad mahadsan tahay waan u baahnaa jazaaka allahu khayra anna marun baan kuu abaalgudi ayaad tidhaahdaa adigoo aad iyo aad ula dhacsan haddii laakiin intuu maal qof baa gaari ku siiye ama guri ku siiye dee waxa weynood danaynaysayda inaad xaggaasun isaga kacdo waad ka xishootaa marka ilaahay baa waxaa iyo wax ka weynba kusiiyo caafimaadkaabuu kusiiyo diintuu kusiiye haddii aad ka mahadnaq weyda waxaad ka dhigan tahay qof nicmadii ilaahay xaday oo kale subxaana watacaala marka nicmada ilaahay waxay kugu xalaaloobaysaa oonay xatooyo kaa noqonaynin markaad isaga ku mahadnaqdo aladabu maca allah aladabu maca allahi waxaa ka mida altawbatu ila allah inaad ilaahay u noqoto markuu nicmo ku siiyo sidaad ugu mahadnaqayso markaad ilaahay ku edab darooto ee waxaan kaa qaban inaad ku samayso ee aad gefto ee aad godob isaga ka gasho inaad deg deg usoo noqoto iminka haddii aad qof halkaa godob ka gasho inaad hortiisa marto waad iska ilaalisaa ilaa aada raali geliso inaad wax isku darsataa inaad wax ka doonato ar qofkaa ah hebel beri baan godobtaa ka galae welina ismaanaan cafiyin baad leeday ama weli imuu cafiyin waa qof bani aadama miskiinoo kula mid ah ilaahay godobta aad ka gashay xishoodkeedu waxa weeyaan iyo baabi'inteedu inaad towbad dham dhaba toobadkeeda taasuu mar walba inagu celceliyaa qur-aanka yaa ayuha aladiina aamanuu tuubuu ilى اllahi towbata nasuuxa casaa rabkum an yukafira cankum sayi'aatikum wayudkilakum jannaati tajri min taxtiha alanhaar tuubuu ilى اllahi towbata nasuuxa ma ka maarmaya addoonku ilahay meeluu ka qabtana ma hayo hadduu edab daroodu anshaxdarro sameeyey oo uu gafay adabta wanaagsani waxa weeye inuu ilaahay isu miskiinayo oo uu isu dhigo waxaana aada u cajiiba inuu ilaahay inoo bushaareeyey arja aayati fi lqur'aan siduu ku sheegay aayadda qur-aanka ugu rajo badan qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illaah ina allaha yakfiru dunuuba jamiica fariintaa iga gaadhsii buu ilaahay nebi maxamedow waxaad ku tidhaahdaa addoommahayga gafay kuwii gafay buu ilaahay leeyay addoommahayga waabay gafeenba hadda addoommahaygana wuu leeyahay waa bushaaro weyn waxaad u sheegtaa laa taqnatuu min raxmat illah ilaahay naxariistiisa ka quusanina ilaahay uma dhaqmo sida bani aadamku u dhaqmo haddii aad tidhaahdo dadka qaarkood icafi waxaa laga yaabaa inuu idhaahdo ku cafiyi maa ilaa aan ka argoosto ninkaaga waxa iyo waxaa igu sameeyey baan cafiyaya oo afka buuru xaggaa ah kaaga dh kaaga dhaqaaqo ilaahay wuxuu leeyahy laa taqnatuu min raxmat illah ina allaha yakfiru dunuuba jamiica dunuubtao dhan ilaahay u dhaafa bima fiiha alkufr washirk gaalnimadiina ha ahaatee wax dembiyahoonu ilaahay dhaafin ma jiro haddaad tidhaahdo dunuubta qaar ilaahay ma dhaafo waxa weeye nusuustan aad ka hor imanaysa watuubuu ilى اllahi jamiica ayuha اlmu'minuun lacalakum tuflixuun u israaciye ilaahay wuxuu leeyahy sidaa u dhan tihiin ilaahay u toobadkeena dadkii ashahaadanaya islaamka haayow si aa u liibaantaan arasuul mucadam sala allahu alayhi wasalam rasuulkeennii qaaliga ahaabaa wuxuu leeyay ayuha nnaas tuubuu ila allah fainii atuubu ilayhi fi lyowmi miata mara xadiidkii saxiixa calaa macna xadiid dad yow ilaahay usoo noqda kama maarmaysaan meel kale ma tegaysaan cid kale dembi dhaafka ma hayso waman yakfiru dunuuba ila allah ilahay mooye cid kale dembiga ma dhaafo anigaygana boqol jeer maalintii ilaahay u toobad keena wardiga nabiga calayhi salaatu wasalaam subaxdii iyo galabtii ayaa wuxuu ahaa kaana yastakfir miata mara boqol jeer buu ku celinaya astaqfir اllaha waatuubu ilayh astaqfir اllaha waatuubu ilayh ilaahayna wuxu uhi liyakfira laka allahu maa taqadama min dembika wamaa taahar dembigii hore iyo kii dambeba ilahay buu kaa dhaafay adigoo rarana maxaad u malaynaysa aladabu maca allah waxaa ka mida in aanad iska xambaarsanaan inuu haddaba dunuubtaada ee aada xishootood isla yaabtooo habeen iyo maalinba waxbaa kaa daadanaya eh aada ilaahay u toobad keento subxaana wa tacaala towbad dhaba oo sidaa u sheegay nasuuxa aad bay u badan yihin aladabu maca allah ma dhammayn karayno sharcigii o dhan oo lagu wada dhaqmo laakiin walaaleel waxaynu isku jeedinaynaa uun cibaadadeenna aynu wadno siiba ramadaan aynu badinay waa wax joogto noqonaya aladabu maca allaahi waxaa ka mid a inaadan ilaahay u googoynin oo aanaad u jarjarin macnaheedu waa maxay intood iminka caabuday inaanad iskaga tegin oo haddana caabudin haddana iskaga tegin waa ciyaartaas waa cabad fi cibaadadu ma aha wax lagu ciyaaro ma aha wax marna laga tago marna la sameeyo ma aha a tusaale waa waxaynu usoo qaadanayna raashinkaaga imika aad cunayso saddexda wakti aad cunayso dee maalmo dhan toban cisho miyaad iskaga tegi karaysa iskagama tegaysid markaad laba jeer wax cuni weyda marka saddexaad waad ku duglaynaysa ama dadkaaba kula yaabaya odhanaya waalan yahay qawlalkaa lagaga shubo marka waxaad u aamintaa un nolosha jidhku hadday tahay cunada cabidda nolosha ruuxduna waa cibaadada nolosha ruuxda alcibaadatu gidaau ruux waa ruuxda waxay ku nooshahay ee raashinkaba wey haddii kale adigoo iska weyn baad iska baktiyaysa gaalada dee ilaahay wuxuu ku tilmaamaa inay yihiin qof meyta inuu yahay yukriju اlxaya min almeyt wa yukriju اlmeyita min alxay waa gaalkiibaa meyid qur-aanka ku tilmaamaya wuu iska nooliyo u caafimaad qabaa shaybaarhka markuu isku sameeyana waxba ma qabtid baa laleeya ilaahayna wuxuu le uu baktiyey waa xagga ruuxda marka waxaynu leenahay cibaadada aynu macaansanee dawqa iyo dhadhanka aynu ka helay ee aynu la qabsanay ee aynu ku tababaranay ma ahaynaynu dee aynu ka difaaca ka baxn waxaad u fahamtaa marka had iyo jeer rabadaan tadriib baynu galay tadriib carbis waa awliyadii ilaahay askartii ilaahay oo carbis gashay baynu nihi markaa tababarkii si fiican baynu usoo qaadanay maxaa loo tababaranayaa askarta haddii la tababaro iyo shaqaalaha waxaa loo tababaraa inay dagaal galaan markaa waxaynu dagaalka la gelaynay nafti iyo ibliiska ibliiskiioo burburana waaweyn baa la daynayaa markay ramadaan baxdo shahawaadkii nafta iyo rabitaanadeediina way sii kordhayaan marka waa inaad ka faa'iidaysaa tababarkii aada soo gashay oo gaashaanka aad u qabataa weerarka ibliis iyo nafta haddii kaloo ninkaagii lasoo tababaray ee rabadaan lagu soo tabcay ee isagana wax badani uu ka baxay lagaa guulaystoo lagula soo kaco oo lagu jabiyo colfa shilmay dheh tababarkaagiina waad ku khasaartay ciddii ku tilmaantee ku hagaysayna dee maaragtay waad ka abaalka dartay marka waxaynu leenahay meesha weerarkaasaa loo socdaa ilaa inta la dhimanayo adduunyada lagu jiro cadowga u weyne cadowna laduud cadowga ugu adage ee cadow walba isxambaarkaina dabada ka soo wada waa ibliis markaa ha ku talagelin inay waddadu bannaan tahay tababarka aynu ka faa'iidayno tacabkana yaynaan khasaarin ilaahayna aynu ka edabsanno cibaadadiisana yaynaan googoos ku wadin shaqooyinka adduunyadaba waa lagaa erya haddaad laba cishana shaqada timaaddo labana iskaga tagto labana timaaddo labana iskaga tagto markaasaa laba digniinood intoo lagu siiyo ayaa lagu faslinaya calauul waa lagu eryayaa mid shaqaysanaya mahida magaalaysaa lagu leeyahay markaad shaqadaadu joogto noqoto haynoo ahaato imika waad iska ciyaaraysaa in lacagdoona mahide abaalmarin iyo jaa-isad iyo macaash midnama doonaysa ayaa lagu leeyahay iska marka hadday dadku diideen xuquuqdoodii in sidaa loo jarjaro ilaahay xaqiisii maxaad u malaysa marka aan ka xishoonno ilaahay camalkeennuna joogto ha noqdo ha daa'imo aadaabtaas saddex iyo tobankaa qodob iyo qisaskaa kooban ee aynu kusii iftiiminaynay ayaynu kusoo gaabinaynaa waa saacad shan labaynu wadnay haddii in suaalahay su-aalahay ay jiraanna waynu raacin doonnaa in sha allahu tacaala wahada ma aquluhu waastaqfir اllah wasalaamu calaykum waraxmat اllaahi wbarakaatu wataqabal allahu mina waminkum saalix acmaal waalidkeenna allaha dhaaf cibaadada allah inaga aqbalo rabadaan teeda kale nabadgelyo allah inagu gaadhsiiyo inta dhibatana allah u naxariisto cidda xanuunsanaysa ee cudurka caafimaad allah ugu bedelo dad badan baa ina soo fare caafimaad allah ugu bedelo caafimaad allah ugu bedelo cisi iyo sharafna allah allahayna siiyo qof waliba wixii uu ka cabanaya allah ka dulqaado muraadadeeda khayrnana allah inoo dhammaystiro waxaynu haynana allah inoo barakeeyo dadka muslimiinta ee caalamka joogana dhibka allah ka dulqaado dhibka allah ka dulqaado nasrigiisa ilaahay ha siiyo quluubtoodana allah isu jeediyo salى اllahu waslama wbaaraka calى nabiyina mxamedi waaalihi wasaxbi waslm subxaana rabbi في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب